alxamdu lilahi rab lcaalamiin wa usalli wa usalimu calaa nabiyihi alkariim imaami alxunafaa'i wa qaa'id ilquri lmuxajaliin wa calaa aalihi wa asxaabihi alkiraam wasalama tasliima kafiira ama bacd waxaynu ku dhex jirnay sharaxii bahalkaa la yidhaahdo sixirka ilaa mabaaxid koob iyo toban ama koob iyo toban Ah, qodobba aynu wax ka tilmaamaynay waxa uu ahaa ka u horreeya xukumkiisa inuu xaraam yahay culimmada badankooda waa soo aragnay haddii ay tahay bariddiisa iyo barashadiisa iyo isticmaalkiisa intaba in lagu gaaloobayaabaa ilaahay uu tilmaamay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam dunuubta waaweyne kabaa'irta toddobada dembiye dadka halaaga waxa uu ku daray sixirka waxa loo yaqaano xaqiiqadiisa ma jiraa mise ma jiro waa jiraa sababuhun baanu ka mid yahay qayb ayuu leeyahay baalkaasi inuu dee jirana qur-aankuba waa xusay saxaruu acyun annaasi wastarhabuuhum wa jaauu ilaahay baa qur ku xusay nimankii fircoon la socday sixirlayaasha dadka indhahoodii bay sixreen sixir weynna way la yimaadeen waanay cabsi geliyeen dadkii waxa u qaybsamaa sixirkaasi mid ah isticaanatul jin jinkoo la kaashanayo oo aynu xalayta ka soo hadlaynay ka u badanna ah wakhtigan aynu joogno iyo sixru takhyiil sixirka la ydhaahdo ka ilaahay uu leeyahy saxar wacyunannaas dadka indhahoodunbay sirxeen waa qayb maaragtay sidan dee sinaacatu sinima waxaan la ydhahdoo kale waa nooc sixirka ka mid a ah habka filimada loo sameeyo oo iyada qudhigeeda aad arkayso khiyaaliga faraha badanee ku jira waxyaabaha si uunu raaci kara waxaa ka mid a ah sixirkaas namiimiyanimada bahasha la ydhaahdo iskudirka naarafuufnimada iyaduna waa nooc sixirka ka mida ah. waxaa kaloo nebigu idhi inna minalbayaani la sixran aftahanimada iyo fasaaxada iyo codkarnimada laftigeedu waxa uu xadiidkaasi ku daray inay sixirka ka mid tahay ilaa sixirku waa wixii wax kala wareejiya marka qofka dhinaca xun loo jeheeyo eh, sixirku saamayn ma leeyahay mise malaha aayadda hore eh, aynu soo aragnay saxaru acyun annaas inuu saamayn leeyahay bay iyo sixirkii xalayta aynu ka soo warramayna nebiga la sixray calayhi salaatu wasalaam adraaru dhibaatooyinka uu leeyahay sixirka waxa la yidhaahdo qoyska dhibaatu uu leeyahay sida aynu soo aragnay fa yatacallamuuna minhuma maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawji waxay ka baranayeen ninka iyo gabadhiisa waxay ku kala kaxayn karaan oo labada qof mar waa la isugu geeyaa marna waa lagu kala kaxeeyaa mar dadka la isku diraa marna la isku jeclaysiiyaa intaba dee waynu aragnaa oo qofka la raadqaadayo iyo intuu waxada la raadqaadayo iyo gabadhan madiidada dhag lagu siinayo iyo kan u tegaya gabadha odhanaya ninku taa gabadhaa kalaha ka soo cararee aan ku soo basbaaseeyo si una soo idhaahdo iyada laftigeedu waxa weeye waxay ka mid tahay tan cagsigeed qoys jiraya ma jire qoysaski waa burburaya wax badanna waynu aragnaa arintaasi iyo murugada ay ku leedahay mujtamaca caqiidada ayuu dhibayaa oo qofku waxa uu dareemayaa kan sixirlaha inuu maaragtay awoodihii ilaahay wato halkuu ilaahay ka baqi lahaa ilaahay tala saaran lahaa yaqiintiibuu dhaawacaya kadib dabeedna wuxuu noqonayaa mid bani aadam ka baqa iyo shayaatiin halkuu ilaahay boqorkaa ka baqi lahaa waa kaa ilaahay la wayatacallamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum aayadda rabbibaa waxa uu leeyahay wamaa hum bidaarniina bihi min axadin ilaa biidni illaah hadii idamka ilaahay aanu qadarin cid wax ku yeeli karaysaa ma jiro nataa'ijkiisa iyo sixirlaha qofkan la yidhaahdo Ehm, xumada uu la kulmayo adduuniya aakhirada qofka la idhaahdo falalowgu wuu madow yahay qalbigiisaa madow oo qaabkiisaa madow saa darteed baa isaga oo le lacag baan idin siinaya ama waxbaan idiin kordhinayaa ayaa isaga laftiisuba uu xayraansan yahay oo uu faramadhan yahay ilaahay baa waxa uu leeyahay subxaana walaa yuflixu asaaxiru xayu ataa geedka sixirlaha la idhaahdo qofka sixirlaha ahay meel kastoo wiisa soo taaga ma liibaanayo aayaddanna waxaynu ku arkaynaa walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fil laakhirati min khalaaq adduunyadiina waa falaax la'aan aakhirana wax nasiib a ah ma laha wiqaaya ayuu leeyahay cudur waliba ka hortag buu leeyahay ka hortagiisu waa caqiido wanaagsan oo qofku ilaahiisa uu ku kalsoon yahay oo uu ku qanacsan yahay sabab kastoo lala yimaado haddaanu ilaahay ogolaanin inaanay soconaynin ah, sidoo kale waa ataxasun biladciyati alma'huura qur-aanka kariimka ah iyo ducooyinka nebi maxamed ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam inuu akhristo kutubu aladciyati waaladkaar ah, sidoo kale waa inuu yahay qof nadiifahoo ah, tahaaradiisu ay badan tahay dhan kale hadaynu eegna gebagabada ama daawada sixirkaa ah, waxa aayada aad ka fahmi karaysaa u dambaysa walow annahum aamanuu wattaqow lamahuubatun min cindi illaahi khayr qofku halaagaa iyo diinla'aantaa wuxuu kaga badbaadi karaa ilaha u xusay iimaan iyo alla ka cabsi culimmadu waxay isweydiiyaan ma bannaan tahay in qofkii sixirkii uu barto si ciddii la sirxay uu uga furfuro maya bay leeyihiin liannahu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii la sirxay malaa'ig baa u timid oo u sheegtay labada malaga malakul jibriil iyo mikaa'il baa midna xagga hore uu ka fadhiistay midna xagga dambe isaga oo yara hurda waa ninkan maxaa ku dhacay markaasuu kii kale leeyahay madbuub masxuur mu odhan laakiin madbuub macnaa waa mid la daweeyey waxaa la rajaynayaa waa tafaa'ul weyn oo yaa sirxay nubayd ibnu acsam wa banaati ninka labayd ibnu acsan la ydhaahda iyo hablihiisa oo muxuu ku silxay fii mishtin wa mushaatatin wa jufi dalcati dakarin taxta raacuufa wax isku hagaajiyey oo halkay ku jiraanoo beerta maaragtay magacaaleh godka noocaasa dhagaxaanta hoostooda sidii buu nebigu ku soo toosay calayhi salaatu wasalaam oo maxaa dawaad labadii suuradoodna ahriye waraysigaa iswaraysteena nebiga lagu dabiibayay kadib wuu baxayoo meeshiibuu tegayoo meeshiiba waa isku dumiyey ah, intii uu furfuray kadib uu isku dumiyey caaisha waxay leedahay maxaad u soo saari weyday wuxuu idhi anigana ilaahay bogsiiye baalkan hadii aan soo qufi lahaana waxaan ka baqayaa in dadku ay koobigareeyaan oo qaar naqshadda ay ka xalaan ayaan ka baqaysaa darteed ilaahay caafiya dadka ka asturnaado marka halkaa waxaa laga fahmayaa inaan waxba lasii wadwadaynin dhinac kale kolka loo eego qofku hadduu hub haysto marunbuu xanaaqa ah dabeedna sida cagsigaa in u isticmaalaan laga aamin hayn hadduu qofku yidhaahdo waan bartayoo waxa aan u bartay si aan dadkiiyo waxa uga furfuro waxa dhacaysa intuu xalaaqa inuu mar weerar ku galo laftiisu ila waa oo waxuu ku hujuumo sidoo kale khuraafaadka noocana ummaddu waxay kaga badbaadi kartaa diinteeda a ah haysato siiba qur-aanka iyo xadiidka horeynu usoo aragnay xalay ma aynu soo xusnay farqi inuu udhaxeeyo sixirka waxa la yidhaahdo ama falka iyo Ehm, karaamada waxaana lagu kala garanayaa sixirka iyo khuraafada iyo falku waxay ka soo fulaan awliyada shaydaanka karaamaadkuna waxa ay ka soo fulaan awliyada ilaahay qofka muuminkaana iskagama darmayaan weliga ilaahay iyo weliga shaydaanku macnaha shaydaanku weli buu leeyahay sida qur-aankuba uu xusay ehm, in farabadan suuradaha dambe aynu ku arki doono ilaahayna awliyaa buu leeyahy macnaa cid ka agdhow isaga la xidhiidhoo ka cabsatay waanu tilmaamay marka haddii aad wax la yaab laho cajaa'iba cid ku aragto u bandhig diinta ilaahay iyo qur-aanka iyo xadiidka ayaa loo bandhigaya hadduu yahay qof iimaan leh oo ilaahay ka cabsanaya oo dhowrsoon wixii cajaa'ibahe khaariqulcaada ahee lagu arko waxaa loo yaqaanaa karaamo haddii uu yahay mid xaqdaboolahoo liito oo raamalahoo isaga laftiisuba labada qowlal ka xumbaynayooo soon iyo salaad iyo khayr toona aan haynin wixii lagu arkaa waa fal iyo sixir iyo jin uu adeegsanayo markuu qofku taa og yahay xaqiiqada wax badan buu dareemi karayaa inaha aynu kaga noqon lahayn masalada waa inaha weeye <clears throat> wakhtigeennana runtii dhib weyn baa jira ummadda caqligiibay ka xadeenoo qaar badan bay waaleen sidoo kale cuudkiina way ka dhammeeyeenoo taajirkii intay u yimaadaan ayay odhanayaan ama meer kuri baanu kuu keenaynaa ama sidaan aanu kuu yeelaynaa ama xoolaha kuu kordhayo noocaa kula tartamaya o dhan waad ka dheerayn doontaa bal intaa noo dhiib kii madaxdaabay u imanayaanoo odhanayaan meesha waa la isku guurayaa ama khatar baad ku sugantahay kursigaan dabada kuugu haynee bal intaa noo dhiib habartiibay u imanayaanoo ninkaan ku jeclay waxaasoo miidhan baa soconaya dabadna mujtamacii ma ogedine wax fara badanoo mashaakilabaa sixirlayaashii ka haysta meelahaasay ka imanayaan iyaga isu warramayo markuu midi wax ku helo ayuu kuwii kaleu ku ogaa meeshii uu ka yimi u yeedhaya waxaa dhacday mararka qaarkood hablo yaryar oo shabadaaho gurigoodii iska jooga intay soo taabteen falalowgii inay dabadda ula baxeenoo ay soo uureeyeenoo maskaxdiina ay ka derdereenoo dabaxayaatadiiba qofkii uu ka dhacay marka xaqiiqatan dee kuwaasoo kale in tallaabo laga qaado ciqaab la mariyo waxay keenaysaa inay ka fakadaan meesha oo haddii la xidhay waa la soo daynaya qaarkood baa kuleeya haddiina la erya waanu soo noqon haddiina la xidho sow nala soo dayn maayo dhandhankii halkii unbaanu kasii wadi doonaa marka wax badan oo mashaakilaa jiroo kolba qofunbay meel ka helayaan mid baadiyihii ka yimid oo lacagtii uu xoolaha ku iibiyey isagoo kuuskii laga xayuubiyo gidaar fadhiista iyo daajir doolarkii ururiyo ay ka qaadeen waxaasoo midhan baa lagaaga waramaya marka waxa laga maarmaana in laga tashado oo wixii noocaasoo kalea laga dhiidhiyooo tallaabo laga qaado wada jira maamul iyo shacbiba cashar loo dhigo wixii abaal ay leeyihiin markay xaqiiqada arkaan way iskaga tege waxana way iska daya waaya aayadaynu ka bilaabaynaa waa yaa ayuha aladiina aamanuu buu ilahay yidhi dadkii ilaahay rumeeyow laa taquuluuha odhanina raacinaa na ilaali eraygaa iska daaya wa quuluu waxaad tidhaahdaan undurnaa noo kaadi wasmacuu dhagaysta marka horeba waxa laydiin sheegaya walilkaafiriina gaalada waxa u sugnaaday cadaabun aliim cadaab kulul maa yawaddu ma jeclabaa ilaahayuu yidhi aladiina kafaruu kuwii gaaloobay oo min ahli lkitaab kuwa kitaabka la siiyeah walalmushrikiin iyo kuwa aan kitaabba haysanina sanamka caabuda labadaa qolo midna ma jecla an yunazala calaykum in la idinku soo dejiyo min khayrin min rabbikum khayr in ilaahay xaggiisa la ydinka keeno diin iyo duunyada midna ma jecla wallaahu yakhtasu ilaahayna wuxuu ku gooni yeelayaa biraxmatihi naxariistiisa man yashaau ciduu doono wallaahu ilaahay dulfadli alcadiim dheeraad weyn isaga iska nimankani niman dhulbiisba bay ahaayeen yuhuuddu niman qaradlayaala bay ahaayeen niman aflagaado badan bay ahaayeen ixtiraamka rususha aan aqoonin sidaa darteed ayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay u yimaadeen oo de way jireen iyadoo asxaabtuna ay isticmaalayaan eray af carbeedkana iska caadiya xagga kale luqadan cibrigaana ee luqada yuhuuddana dhaliil ah iyo ceeb ah ilaa way isku dhici kartaa mararka qaarkoodoo luqadeennaaba gobollada qaarkood waxa loo yaqaano shay iska caadiya ayaa dadka kale ka naxaya ah, marka eraygaasoo kale kolkaasa dabeedna waxay yidhaahdeen maxamed saaxiibadii waxay ku isticmaalaan eraygaa raacina raacinaana dee luqadeenna waxay ku ahayd waynu garanaynaa marka haddaba aan ku daldalno oo kolkaynu u tagnaba aynu eraygaasun ku isticmaalno ilaahii alcaliim alkhabiir aan waxba ka qarsoomaynin ayaa arintii nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam waxay ku faqayeenna ogaaday ummaddii islaamkee nebiga u imanaysay baa lagu yidhi eraygaas waxa uu noqday mid kuwiisi lanaa ay soo sallaystaan oo ay soo isticmaalaan ay si xun u isticmaalaan buu noqdae eraygaa iska daaya waa mid margiihoo kolba dhan loo rogi kare eh kanaanay dhanna u rogayn luqadii carabiga ahaydna ahe oo luqadooda ku jirina isticmaala raacinaa iska daaya undurnaana isticmaala raacinaa na ilaali weeye undurnaana waa na ilaali ama na waxay asxaabtu isticmaalayeen erayga marka nabigu aayaadka ahriyay odhanaya noo kala kaadi hore aan qorno inta hore aan xafidno eh, bal hadda noo kaadi ayay raacinaa u isticmaalayeen marka kaa iska daaya undurnaa raacinaa waa min arucuunati buu xaggooda ahaayoo waa xumaan iyo doqoniino ayuu ahaa laakiin xaggan dee nasug un weeye oo nookaadiyo bal aan ka bogto marka labadii eray waa isku macno kan iska daaya nimankani saasay usoo isticmaaleen oo kan isticmaala saas weeye <clears throat> waidaa jaa'uuka xayawka bima lam yuxayika bihi illaah ilaahay baa nabiga wuxuu ku yihi markay kuu yimaadaan waxay kugu salaamayaan waxaan ilaahayba kugu salaamin oo de ku yidhi assaamu calayk geerii dushaad tanna raacinaasay u isticmaalayaan waa sidaa waaya halkaa waxa laga faa'iidaysanayaa ama culimmada fuqahaadu ay kala baxeen qaacido odhanaysa sadu daraa'ic waxalla wixii laga yaabo inuu wax ku gaadhsiiyo in la hor joogsado wixii markaa shaki leh iyo wixii madmadow leh in la iska daayo oo ereyga hadal waa margi baa la yidhi aan dhinaca xun loo ragi karaynin ayaa la isticmaalayaa lidaalik baa maaragtay ay tahay in kalimaadka la kala doordoorto oo kelmadda hagaagsan maalan soomaalidu waxay idhahdaan inantayadu way dhalaysaa iyo urbay leedahay way kala wanaagsan yihiin bay idhahdeen leanno way dhalaysaa xoolaha loo isticmaalaa urbay leedayna dee dadka loo isticmaalaa marka eh, waa laba isku mid ah laakiin tii xoolaha loo isticmaalay in bani aadamkii loo isticmaalo ma aha yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu raacina kaaha odhanina waquulu ndurna noo kaadi dhaha wasmacuu dhegaystaba marka hore intanaad leediinna suga dee horeba ka bogta walilkaafiriina cadaabun aliim cadaab kululbay gaaladu leeyihin waxaa aayadda ka muuqanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in la ixtiraamo haddii ay tahay lahadalka iyo haddii ay tahay uyeedhidda iyo haddii ay tahay sida loo waajahaya intuba inay dadka ka duwanaato sida suuratu alxujuraat ilaahay qaybaheeda hore uu kaga hadlayo laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda aayaddaa kalena saasaa ilahay ku uri laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nebiy oo yaa maxamed baan la ogolayn laakiin yaa nebiy allah yaa rasuul allah iyo hadalkiioo adaab wata waaya waxaa kaloo ilaahay uu fashiliya sir ay qabaan ay qabaan nimanka gaaladu ayaa ilaahay u sheegay maa yawadu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wala lmushrikiina an yunazla calaykum min khayrin min rabbi nimankii gaaleed baa ilahay kol hadii cudurka gaalnimada qof uu hayo ama kitaab ha sheeganayo ama mushrik ha ahaado ma jecla in khayr ilaahay xaggiisa laydinkaga soo dejiyo khayr maalka laftiisaba khayr waa laga qur ku tilmaamay wainahu lixubbi alkhayri la shadiid wainahu lixubi lmaali la shadiid wey khayr baa ilahay ku tilmaamay maalka marka khayr adduunyo iyo mid aakhiro iyo mid diineed iyo mid waxyi midnaba ma jecla horumar lama jeclo gaal gaal nin lama jeclaa marka sababtu waxay dee nebi maxamedoo calayhi salaatu wasalaam kuwii carabta ahaa ay u diideen risaaladii oo ay idhaahdeen qur-aanka maxaa loogu soo dajin waaye calaa rajulin min alqaryatayni cadiim nin weyn oo labadan magaalo ka mida ah. maka iyo aaif maka iyo aaif nin weyn oo ka midoo ah ragga la yaqaana inta agoonkan ibnu cabdilaahi lagu soo dejiyey kuwan kale yahuuduna waxay dhahan reer banu israa'iil bay risaalada u badnayde maxaa carab loogu geeyay ilaahayna wuxuuhi wallaahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa ilaahay naxariistiisa cidda uu doono ayuu ku gooni yeelayaa <clears throat> marka sidaas weeye allaahu aclamu xayu yajcalu risaalata aayaddaas ku sugan suuratulancaam maayadaynu kusoo sheegnay habeenkii dhowado ancaame suuratulancaam aayaddaa ku sugan baa ilaahay uhi ilaahay isagaa yaqaana risaaladiisa halka uu dhigayo iyo cidduu u dhiibayo isagaayaqaan la tilmaami maayo ilaahay wuxuu uhi maa nansakh wixii aanu nasakhno eanu meesha ka saarno oo min aayatin aayad ah aw nunsihaa ama aanu ku ilowsiinno nebi maxamedow na'ti waxaanu keeni doonaa bikhayrin minhaa mid ka khayr badan aw milihaa ama iyada oo kale ayaanu keeni doonaa alam taclam miyaanad ogayn anna allaaha ilaahay calaa kulli shayin wax kasta qadiirun wuu karaa alam taclam miyaanad ogayn mar kale ogowo anna allaaha ilaahay lahu keligii waxa u sugnaadoon cidiba ku wehelin mulku samaawaati walard lahaanshaha samooyinka iyo dhulka ayuu iska leeyahay wamaa lakum idinma sugnaanin dad yahow min duuniillaah inta alla ka sokaysa min waliyin cid idin difaacda walaa nasiir iyo cid idin hiilisa marka wax idinku dhacaan midna ma lihidin gacal iyo xigto idinku guntata qof ilaahay uu qabsaday ma jirto wali shubahaadkii yahuudda ayaa ilaahay u deedhifaynayaa madmadowgii ay dadka muslimiintaa iyo shukuugtii ay kusoo dhex tuurayeen ayaa aayadana ilaahay uu ku deedifeeyay aayaddu markaa waxa ka warramaysaa boqol iyo lix annasqu fi lnusuus aw fi lqur'aan quraanka kariimka ah iyo naskhiga dhici kara macnaha aayaadkii hore intoo la nasakha in qaar kale lagu nasakhayo Ah, markii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo jeediyey ujeedsashadii u jeedsanayay baytulmuqadas oo lixii dhowr iyo toban bilood ayuu u tukanayay nebigu markuu madiine tegay suuradda dhexdeeda saynu ku arki doonno ilaahay wuxuu idhi xaggaa ka soo jeeso kacbada u jeedso bartaana waxbay ka soo saareen iclaamkoodiiyo warbaahintii ayay u saareen oo xagga nabiga ay u jeediyeen ilan goor walba iclaamkaasay wataa nashuushadaa iyo xumaanta ay ka faafinayaan markaasaa dabeedna halkii waswaaskii ay ka bilaabeenoo durbaankii ay garaaceenoo waxay idhaahdeen bal ninkan maalinba dadka dhan u jeedinaya u tukinaya siday diintiisu u sugantay shalay buu lahaa waxba lay faray maantana wuxuu leeyahay halkii hore ka soo fuqa oo halkan kalaa loo jeesanaya halkaa waxay taasi ku tusinaysaa wax sugan inaanu hayn eed badan bay halkaa ka bilaabeen dhan kale ayay haddana u rogeenoo waxay yidhaahdeen sidee qur-aanka ilaahay isu nasakhi karaa miyaanu kalaamkii ilaahay ahayn mar kale ku dareenoo waxay yidhaahdeen qibladii qoladoodu qaabilay qabyaalad kama madhna meeshaas taas taa uu kolka hore u jeedsaday aanu annaguba u jeedsanayna muu ku dayso haddaanay meeshu qolo ahayn ardaagii dulliga ahaana isagana way kusoo dhex dareen waaya dabeedna ilaahay arrinka naskhigaa u ka hadlay markaasaa ilahay uhi maa nansakh min aayati aayad wixii ahayn aayadda nasakho in meesha ka saaro aw nunsiha ama aanu ku ilowsiinne adiga dee intoo la nasakhay qalbigaagaba laga saaray na'ti bikhayrin minha aw miliha mid ka khayr badanun baan ama mid iyadii la mida ah. dabeedna wuxuu ihi miyaanaad inuu ilaahay karo wax walba miyaanaad ogayn inuu ilaahay cir dhulba leeyahay macnaheedu taa waxa weeye yaa ku haysta kownka dadkiisa iyo dunyadiisa iyo cirkiisa iyo dhulkiisa iyo sharcidejintiisaba ilaahay isagaa leh cid waliba waxay leedahay marka ay maamulayso de lama faalleeyo lama faalleeyo sidanuu galiyo sidanuu galay lama idhaado ilaahay isagaa leh caalamkao dhan buu leeyay cirkiisa iyo dhulkiisa sharcidejintiisuu leeyay ehm, addoommahana isagaa leh marka wax lagu canaanan karo wax laga sheegi kara ilaahay ma jiro subxaana waaya qirooyin kalaa jiro oo aw nunsihaabay nansaahaa qaarkood akhriyayeen quraada ta nasakho ama ta aan dibdhiga ee aanan nasakhinan u kaadiyo labadaba waa lagu fasira markaa naskhigu mabaaxif buu leeyahay macnaa qodobo laga baadho ama meelo wax laga sheego oo laga faaqido usuulu tafsiir iyo usuulu lxadiid iyo usuulu lfiqi saddexda fannibana mid walba waa lagaga hadlaa oo culimmadu way kaga warramaan baabka naskhiga naskigu tacriif iyo tilbaam buu in yar haddaynu isdul taagno tacriifkiisu xagga luqa ahaan laba siyood baa loo tilmaamaa midi waa alizaala shaygii oo meesha laga saaro alla wuxuu ihi fayansakhu allaahu yulqi shaytaan aayaddaas sida ilaahay ku xusay wixii shaytaanku soo turay baa ilaahay uu mararka qaarkoodna taxwiilu shay baa loo isticmaala shaygii halkan laga qaado meel kale la geeyo innaa kunnaa nastansikhu maa kuntum tacmaluun wixii aa camal samaynayseen baanu guurinayna xagga nasigu waxa weye rafcu lxukmi sharciy bidaliilin aw bikhitaabin sharciyin muta'ahirin canhu daliilkii hore oo uu ka daba yimaado daliil kale oo ka dambeeyey oo meesha kaa hore ka saaraya shuruuddiisuna waxa weeye labada daliilba ama daliilka dambe inuu sugan yahay inuu kana dambeeyey kaa hore meelaha uu galo naskhigu ama waxyaabaha ay suuragal tahay in la nasakho waa wixii amara iyo wixii nahya laakiin caqiidada iyo usuusha akhlaaqda iyo wararka intaa midna ma gala naskhigu oo arrimaha caqiidadu mar walba way sugan yihiin arrimaha akhlaaqda iyo usuushoodu mar walba way sugan yihiin wixii khabar ah iyo war ah ee qiso ah ma maqlaysid qur-aanka dhexdiisa waa la nasakhay macnaheedu waxa weye dee been buu ahaabay noqonaysa beentuna ilaahay xaggiisa kama suuroobayso sidaa darteed naskhigu ma galo baabkan naskhiga inaad waxuun ka baadho oo aad wax ka ogaato ahmiyad weyn bay leedahay saa daraaddeed baa caliy bnu abi aalib asxaabta uu ahaa aad u qiimayn jirtay baabkan iyo ogaanshihiisa iyo dadka lagu waaniyo qofka diinta ilaahay wax ka sheegaya qur-aan iyo in uu wax ka garanayo naskhigan maalin maalmaha ka mida cali ibnu abi taalib oo faqiih weyn nin waxwaaninayu arkay ah oo isu diyaariyay inuu wax wacdiyo wuu u yeedhayo wuxuu idhi atacrifu naasikha min almansuuq miyaad kala taqaanaa qur-aanka iyo xaadiidta inta wax nasakhaysiyo inta la nasakhay maya buuli wuu jawaabo wuxuu idhi wa ahlagta adiguna waad halaagsantay dadkiina waad halaagtee meesha iskaga fadhiisa buu kuuli wuxuu arkay nin qaasiyahoo wax wacdiyaya ayuu arkay cali radia allaahu canh wuxuu hi bal ninkaagu yeedha ninkiibaa loo yeedho wuxuu hi kala taqaanaa naasikha iyo mansuukha aayadaha nasakhay iyo kuwa nasakhay iyo baabkaa macrifo ma u leedahay maya buui waa haddaad sidaad waxu wacdiyaysaa buui wuxuuna ku arkayaa nin le ana haa hunaa ama ana fulaan ibnu fulaan anigana iga warhaya hebel hebel baan haya ninkaasunbaa lagu fahmayaa orodoo meesha iska dhaaf buu kuuli cabdilaahi bnu cabaas markii uu fasirayay qowl allahi tacaala waman yu'ta alxikma faqad uutiya khayran kaiira qofka ilaahay oo xikmadda siiyo khayr badan buu siiyey markuu aayaddaa fasiraya waxa uu yidhi waa qofka kala garanaya naasikha alqur'aani wa mansuukha wa muxkamahu wa mutashaabiha wa muqadamahu wa muakhirah wa mu'aharah wa xalaalahu wa xaraamah qofka afar arimood oo axkaamta qur-aanka ka mida si wanaagsan u garanaya xikmaddaa la siiyey aayadaha wax nasakhaya iyo kuwa la nasakhayo iyo ka muxkamka ah ee la fasiri kara iyo ka mutashaabiha ah ee macnihiisa ilaahay loo celinayo iyo ka muqadamka ah iyo ka ah xalaasha iyo xaraamta kastaa u kala garanaya weeye ka xikmaddaa la siiye maxaa lagu garan karaa aayadda ama naskaasi inuu mansuuq yahay waxaa lagu garan karaa raawigii warinaya oo sheega waxaa lagu garan karaa daliilka laftiisa oo ay ku dhex jirtaba qayb ka midahoo muujinaysa in kaa hore uu masuuq yahay sida aayadda aynugu tegi doono suurat lanfaal alaana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa xukunkii hore ilaahay imikuu fududeeyey naskaasi wuxuu tilmaamayaa kani inuu yahay kala raacayo kii horena uu yahay ka laga guurayo aaraada laga qabo xagga naskhiga muslimiintu sida ay u dhan yihiin waxa ay qabaan in daliiladu isnasakhi karaan qur-aanka iyo xadiidka labaduba marka laga reebo nin mufasir ahaa oo muctasilada ka mid ahaa oo la odhan jiray abu muslim al asfahaani oo isagu ka soo horjeedsaday laakiin nimanka yahuudda la idhaahdo iyagu ma qabaan naskhiga oo waa kuwan dee kasoo horjeedee nebi maxamed ku dhaliilay ilaahayna sababtooda uu qur-aanka usoo iyada oo shuruucdii iyagu ay haysteen ka horreeyaba naskigaasi u dhexdhici jiray oo wakhtigoodii waxa la nasakhay arrin jiri jirta wakhtigii nebi nuux iyo wakhtigii nebi aadamboo ahaa labada walaali inay isguursan karayeen markii dadku yaraa taa baryihii dambe dadku oo batay la nasakhay shuruucdoodii baa lagu nasakhay way ogaayeen waxaa kaloo ay ogaayeen in amar la siiye nabi ibrahim calayhi salaam la leeyahay inankaaga gowrac xukunkaa waa la nasakhayoo ilaahay wuu furtayoo wuu badbaadiyey iyo waxyaabo badan oo kale laakiin way dhagoolaynayaen ogaan bay isu nasaqayaan qaybuu leeyahay naskhigu marka aynu si koobkooban u dulbarno baabku muxaadaraad buu u baahan yahay qaybihiisa waxaa ka mid a ah qur-aanka oo quraan lagu nasakhay ama xadii xadii lagu nasakhay ama qur-aan xadii lagu nasakhay ama xadii qur lagu nasakhay afartaasiba way jiraan waa laba laba lagu dhuftay wuxuuna culimada qaarkood muran ka keeneen xadiidku ma nasakhi karaa qur maadaama qur-aanku ka xoog badan yahay inta kale saddexda kale laakiin way isla waafaqsanyihin noocyaal buu leeyahay noocyaal naskhigu eh, aynu ku arki doonno marka aynu ku dhex jirno axkaamta insha allahu tacaala noocyadaa waxaa ka ah mararka qaarkood aayadda qur-aanka ah lafdigeediioo joogaa lagu odhanayaa macnaheeda aayad heblaal ayaa nasahdayoo lafdigunbaa la akhriyayaa macnaheeda lagu camal fali maayo waana naskhiga ugu badan weeye qayb waxaa la ydhaahdaa nasqu lxukm maca baqaa'i tilaawa akhrintii way joogtaa waa lagu cibaadaysanaya kitaabkay ku qoranta laakiin xukumkii aayad ka dambaysaa nasahday waxa labaad oo iyaduna jirta sidaa cagsigeed oo ah in aan aayadan la akhriyaynin lafdigeeda laakiin haddana macna ahaan loogu falayo macna ay u joogto sida aayad la tilmaamay suuratulaxsaab inay ka tirsanayd oo lafdigeeda in la sakhay macnaheediina uu joogo ashaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuuhuma albat nakaalan min allah wallahu casiizun xakiim kama akhriyayna suurat laxzaab laakiin macnaheedii waa lagu camalfalaya waxaanay ka warramaysaa xeerciqaabeedka ay leeyihiin labada qofe kala sinaysa ee xaas hore soo maray in dhagax lagu dilaahay macnahaasay sheegaysa oo xadiidkuna sheegayo laakiin lafdigii lama ahriyayo waa qayb jirta qaybta saddexaadna waxa weeye in oo lafdigiina meesha uu ka baxo macnihiina uu meesha ka baxo taasina ma badnee waa yartaa waa anwaacu nasbi ta aqsaamu nasbi bay xikmadda ku jirtaa waxa weeye ee aanay garanayn yuhuuddan ka soo horjeedsaday muraacaatu masaalix alcibaad masaalixda addoommaha ilaahay baa yaqaan subxaanah waxaa laga yaabaa wakhtigii hore wax ummadda ku adkaa oo imika u fududaaday in xukumkii loo nasakho ama shay berigii hore u fududaayoo maanta ku adkaaday daraaddii in loo nasakho marka wakhtiga iyo iyo zamankiiyo meesha labaduba deegaanka waxbay dadka ka bedeli karaan waxaa kaloo e, ka mida tatawur tashriic sharci dejintii oo maraaxil maraysa iraadat lkhayri lilumma iyadoo ilaahay ummadan uu khayr la doonayo bikhayrin minha sa arkayso mid ka khayr badan baa ilahay ku bedelaya e, waxaa kaloo culimmadu ay isweydiiyeen maalan mararka qaarkood waxaa dhacda xukumkii hore ee la nasakhay kan dambe lagu bedelay inuu ka culus yahay oo berigii hore waxa soomka waajib ahaa hal maalin oo maalinka muxaram maalinka tobnaad yowmu cashuraa ayaa waajib ahaa markii dambena shahru ramadaan oo soddon cisha ah baa la waajibiyay ama sagaaliyo labaatanah ta ka khayr badan ama lamida ah, oo sowtan ka culusba sidee khayrnimadaasi ay noqonaysa waxaa culimmadu leeyihin xagga ajriga iyo sawaabka haddii ayaamo ka badan maalinkii hore laynagu waajibiyey dee way ka ajriyo awaabadanta khayriyadu waa caynkaa wey waxay culimmadu isweydiiyaan haddii shay la nasakho ma daruuribaa xukun kale in lagu bedelo mise mararka qaarkood bay dhacdaa kii horena in la nasakho waxna aan lagu bedelayn way dhacdaa taa laftigeedu xukunkii la nasakhayaa in wax lagu bedelaana waa suuragal in aan wax lagu bedelinna waa suuragal marka qur-aanka loo soo noqdo inteebaa naasikha inteebaase mansuuqa intee aayadood baa la nasakhay inteebaase nasakhaysa waa arinta marka si toosa loo taabtay lagu soo dhawaado mawduuca intaa hore mabaaxisii guud bay ahayd culimmada qaarkood boqolaal aayadood bay sheegaan oo waxaad arkaysaa iyagoo kuleh eh, wixii ka warramaya eh, sabirka iyo ukaadi iyo berigii hore inaan la dagaalamin sheegayo oo dhan nasakhada aayatu sayf bay ku odhanaya aayadda dagaalka sheegaysaa nasahday ah, markaa dabeed boqolaal aayadood bay soo baxeen laakiin sida ah, suyuudi uu ku xuseeyo kitaabkiisan culuum lqur'aan alitqaan fi culuum quraan labaatan aayadood ayaa la nasakhay iyo labaatankii nasakhayay ah, naskhiga marka lasoo ururiyo baxfigiisa ilaa tobankaa qodob baynu kusoo ururin karnaa waaya alla wuxuu idhi am turiiduuna ma waxaad doonaysaan ummad yahay an tas'aluu inaad weyddiisaan rasuulakum rasuulkiinnanoo nebi maxameda inaad su'aala ku daldashaan oo ku badisaan kamaa su'ila muusa min qabl sidii nebi muuseba hore wax loo weydweyddiiyey aan macno lahayn waman yatabaddal yatabadal kufr dadka gaalnimo ku doorsada biliimaan bitarki liimaan iyagoo iimaankii ka tegaya dadka gaalnimo bedel qaata baa ilaahay uhi faqad dalla wuu lumay qofkaasi sawaa asabiil jidkii toosnaa iyo hilinkii la yidhi toosan oo ilaahay ku gaadhsiinaya soo mar ah, kaasi ka lumay waaya hay waxa ay sheegaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabta qaarkood oo dee qaar reermiyi ay ku jireenoo su-aalaha ku yara badiyey ayaa loo diiday oo la su suaalaha wixii aan xikmadi ku jirin ha weydiinina nimankii nebi muuse reer banu israa'iilkii weydiiyey dhibaatay kala kulmeen mar isagay dhibeen mar iyagaa ku dhibaato mutay waynu soo arkaynay markii layidhi neef gowraca si xaqiiqada laydinku sheego qofkan dhinta ciddii dishay dee kala kulmay su-aashaa iyadaa kucelelintii ay ku celceliyeen mararka qaarkood nabi muusea isagoo sida xadiidka saxiix sheegaya isagoo khudbadaynaya ayay oo waxu sheegaya waaninaya waxay dhahay yaa muusa man aclamu nnaas dadka yaa ugu cilmi badan waa canaadkooda isaguna dee isagunbaa nebi u ahaa ummaddan oo hogaaminaya waxygii ilaahay ku soconaya aniga buuli anigadii baa ilaahay ku qabsadoo markaa noqotay mid laga dabagalay oo layidhi qaar kaa cilmi badan baa jire eh maxaad sidaa u tidhi ilaahayow xakuu joogaa buuhi aan raadiye dee safarka uu u galay khadir addoonkii saalix ahaa ee la odhanayay khadir suuratlkahfi baad ka akhriyi karaysa ee uu yidhi laqad laqiinaa min safarinaa haada nasaban wallaahi dhib iga soo gaadhay hawsha hawl baan kala kulmay halkan marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ha weydiinina rasuulkiinna sidii loo weydweydiinayoo kale muuse su-aalaha qaarkoodna madaxadayg baa ka muuqanaya macnaha su ma aha su'aalu listiclaam walistifsaar walistifhaam su-aal wax lagu kororsanaya maaha laakiin su la diiday waxa weeye su'aalu tacanut su-aasha wax lagu kororsanaya waa layna amro waxa ley fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddaydaan aqoon lahayn aqoonyahanka diinta wax weydiiya baa laakiin waa su qofku isagoo garanaya uu ku aamusiinaya ama uu kula canaatamayo qaybta dambaana muujinaysa ilaahay baa wuxuu qofka gaalnimo iyo iimaan isku badasha ee qaata dee waddadii toosnayd buu ka waa su-aalaha qaarkood oo kufri ilaahay baa wuxuu uhi wadda kaiirun in badani waxay jeclaadeen oo min ahlilkitaab ahlulkitaabka ka midihi low yaruduunakum inay idin celiyaan min bacdi iimaanikum intaa ilaahay rumayseen kadib kufaaran gaala inay idinka dhigaan bay jecelyihin xasadan xaasidnimo daraaddeed min cindi anfusihim agtooda un ka timi xaasidnimo iyaga ka soo fushay min bacdi maa tabayana intuu u caddaaday lahum iyaga alxaq intuu xaqu u caddaaday bay idin xaasideen facfuu ka jeedsada wasfaxuu dhaafa xataa ya'tiya allaah jeeroo ilaahay uu keenayo biamrihi arrinkiisa oo ay ka mid noqon karto in dagaal laydin faro inna allaha ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba wuu karaa wa aqiimu salaata dad yahow salaada ooga wa aatu zakaah zakada bixiya wamaa tuqadimuu lianfusikum naftiinna waxaa u horumarisaan oo min khayrin wanaaga tajiduhu cinda allah ilaahay agtiisa idinka heli ina allaha ilaahay bimaa tacmaluuna bashiir waxaa camal samaynaysaan uu arkayaa waaya waxaa halkan ilaahay ku xusay nimankaa gaalada ah weliba ahlukitaabka ah ahlulkitaab waa yuhuudda iyo nasaarada idinlama jecla waxay jecel yihiin baa ilahay halkii hore waxaa ilahay uu kusoo tilmaamay khayr idinlama jecla halkanna waxay idinla jecel yihiin law yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran muminiin idinkoo ah inay gaalnimo idiin saaraan inay gaalnimo idiin saaraan iimaankiinaasay idinku necab yihiin ashahaadadaasaa la isku haystaa marka taa ku ogaada waa xaasidnimo iyadoo xaq u caddaaday oo ay inay idinku waddadii toosnayd haysaan ayuu shaydaanku sidaa ugu guuraya waqtiyadan dambe ee nimanka gaaladu ay duulimaadka maskaxeed dadka muslimiinta ku sameeyeen baa waxay idhaahdeen ummaduhu hadday isqabsadaan adduunyadu isqabsi wuu jirayaae ma aha inay diima isku qabsadaan dalbay isku qabsan karaan waxay isku qabsan karaan masaalix siyaasado kale laakiin diinta cid waliba waa u xor bay idhaah kii gaalnimo haysanayana waa laysaga ogolaya kii islaamnimo haysanayana waa loo ogolaya qofna diintiisa lagu qabsan maayo iyagu saasay idhahdeen wax alla waxa ay dagaal wadaanna diinbay hoosta kaga wataa mararka qaarkoodna way kasoo neefaysaa saacadood kama soo wareegin baa filaya janankii maraykanku markuu iminka iclaaminayu lahaa dagaalkii saddexaad ee adduunyadaa soo socda waayo annaga iyo muslinkaanu dagaalamaynaa idholijiyaad baan isku haysanaa buui afkaar baa la ysku haysta marka afkaartiibaa istasaadumtayoo taayadii iyo toodii macnaha iimaankii muslimiintu ka dhigaya afkaar iyo aragtiyo saa meeshan waxba ka soo socda sii faashtiisii yurubka aanu dagaalkii koobaad iyo labaad isu qabsannay kuwanaanu isuranahay wuu hadda waa muslimkan uu ku wada guuray ee wax la dagaalamayaaba aanu jirin ina yaryaroo meelaha wax kaga qarxiya mooyaane wax muslinahoo madax taagay oo meel ka hadlayaaba ma waliba wuxuu leeyahay waa isku mabda nahay waayahay anaa qabanaya anaa fulinaya anaa yeelaya wasadaqa allah ilaahay baa ayaa wuxuu sheegay xarbiga ka soconaya caalamka inuu yahay xarbi caqadiya xarbi caqiide inuu yahay ilaahay uu tilmaamay marka hadalka ilaahay baynu rumaysanaynaye dee ma rumaysanayno markay kusii adkaatay arrimuhu xumaadaanna way ka soo neefneefaysaa taas oo dagaal muqadasaa la galayaa iyo way ka soo neefneefaysaa markaase haddana isqabanayaan ohanaya saa umaanaan jeedin alla wuxuu ihi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim min badi ma tabayana lahum lxaq facfuu wasfaxuu xataa yatiya amr llah xataa yatiya allaahu bimri kasii jeedsada ooya idin jahaynin adkaysta ilaa ilaahay arinkiisu imanayo ilaahay baa nasrigiisa idin siinaya ilaahay baa jihaadka idin faraya salaada oogoo sakada bixiya waxay sheegaysaa waa la ishayaa laakiin waxa aad kaga adkaan karaysa ummadaha ay ishaysaan iimaan aad dheerta iyo istiqaama sidaa daraaddeed baa cumar bnu khadaab radia allaahu markii ay adkaadeen dagaaladii bershiyanka nimankii la odhan jiray ama reer faris lagula jiray muslimiintu markii ay dee jihaadka ka wadeen bariga xarbulqaadisiya iyo ee loo soo sheegay dagaalkii inuu adkaado gurmad loo baahan yahay ayaa dardaaranadu asxaabta u diraya waxaa kamid ahaa war innaga iyo iyagu waxaynu ku kala duwannahay iimaan iyo daaca innagu addoommo ilaahay baynu nahay ilaahay baynu adeecaynaa mu'miniin baynu nahay taa markaynu xoojinana waynu ka adkaan haddii taa la inaga waayo oo macsiya ayna barriinsato oo macsiyada iyo gefka iyo dembigu uu dhaqan inoo noqdo iyagaynu sinmaynaa iyaguna way inaga tira badan yihin way inaga hub ta keliya haynu dheernay ha ilaawina taasun giijiyabulaa oo isa saxa waxbaa idinku siiya col iyo hobe saasuu u jahaynaya cumar ibn khadaab markaasaa ilahay uhi waaqiimuu salaata wa aatu zakaa diintiinna hagaajiya wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cind allah infaaqana sameeyo fii sabiili lkhayr wa fi ljihaad wax ku bixiya wa qaaluu waxay idhahdeen nimankii gaalada ahaa lan yadkhula aljanna jannada ma gelaya bay idhahdeen kuwii ahlukitaabka ahaa ilaa man cidunbaa gelaysa kaana huudan yuhuudiya aw nasaara ama nasaaro ah labadaasunbaa jannada ku saraaxaya ilaahayoo gelaya cid kale ma gelaysa bay allana wuxuu idhi tilka amaaniyuhum taasi waa yididiiladoodii beenta ahayd qul waxaad tidhaahdaa haatuu burhanakum daliilkiinna keena in kuntum saadiqiin haddaad taa ku run sheegaysaan daliil baa loo baahanyayo diini daliil bay u baahan tahaye daliilka keena dood baa la furaye balaa buu ilaha yidhi balaa horaynu marnay eraygaas inuu wixii hore cagsigiisu sugaa hadday iyagu idhaahdeen jannada yuhuud iyo nasaara galaysa balaa waxay sheegaysaa labadaasi geli maaya man cid baa galaysa aslama wajha wejigiisa u hogaamiyey lilaah ilaahay wejigiisii u dhiibay istaslama lilaah ilaahay u hogaansamay wa huwa oo ashhaatay wa huwa muxsin isagoo samafala ah oo camal wanaagsan la yimi falahu ajru kaasi abaalkiisiibuu ku leeyahay cinda rabbihi ilaahiisa agtiisa walaa khawfun calayhim cabsi dushooda may ahaan dadka noocaas iimaanka iyo ixsaanka isku daray walaa hum yaxzanuuna mana murugoonayaan waa wliyadii ilaahay awliyadaa ilaahay baa jannada le yahuudiya nasaara ma laha wa qaalat ilyahuud buu ilahay yidhi waxay idhaahdeen laysat innasaara nimanka nasaarada la yidhaahda kiristanku kuma sugna calaa shayin wax diina wax alla wax diinay haystaan ma jiro wa qaalat innasaara kuwii kiristankaana waxay yidhaahdeen laysat ilyahuud nimankii yuhuudda ahaa kuma sugna calaa shayin wax diinay haystaan ma jiro saasay yidhahdeen qolaba qolada kale shadaafta u laabtay wahum wa qaaluu daalik wey hadalkaasay wahum yatluuna alkitaab iyagoo kitaabkii akhriyaya qolo waliba kitaabkoodii way hayaan haddana halkaasay isla marayaan kadaalika sidanoo kale ayuunbay qaala yidhaahdeen alladiina kuwii laa yaclamuuna aan waxba garanayna juhaashii carbeedna mila qowlihim hadalkoodunbay yidhaahdeen hadalkoodoo kale carabtiina hadalkaa yuhuudiya nasaaradoo kale iyana ku dhawaaqeeno waxay yidhaahdeen annagunbaa wax ah ee cid kaloo waxhima jirto faallaahu yaxkum ilaahay baa kala xukumi baynahum dhexdooda yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ilaahay baa go'aanka u kala sheegi fii maa shay ku kala diri oo uu ku kala xukumi doonaa kaanuu ay ahaayeen fiihi yakhtalifuun kuwa isku weydaarsan oo isku diidan wixii la isku diidanaa xaq wada yaa run sheegaya been sheegaya yaa ku sugnaa taas ilaahay baa kala caddayn doona maalinka ilaahay hortiisa la yimaado halkan waxa uu ku xusayaa rabbi had iyo jeer afxumada uu leeyahy qofka iimaanlaawahaaya iyo sida xigmaddu uga maqanta iyo sida uu u dhacdhacayo iyo sidaanu xaq u sheegi karayn waxay yidhaahdeen yuhuudi iyo nasaaradu jannada wuxuuna galaya yahuudi ama nasraani muuqaalka markaad eegto inay wadajir u yidhaahdeen ogaysiiskan wadajir u bixiyeen ayaa muuqanaya laakiin in qolo waliba gaarkeeda u tidhi qaybta dambaa muujinaysa ee ay waxba isu quuri laayihiin macnaha yuhuuddu gaarkooda waxay u yidhaahdeen yuhuudunbaa jannada gelaysa nasaaraduna gaarkooda waxay u yidhaahdeen nasaaradunbaa gelaysa jannada taana waxaa muujinaysa dee qolaba qolada kaley dhaliishantay oo ay ku duuleen waaya waynu soo maraynay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay la soo hor fadhiisteenba taa markii uhi yaa ahluljanna ah yaase naarta la gelinaya oo ku waaraya dee waa kuyihi afartankii cisheenu dibiga caabudnay baanu naar galayna ilaahay baa naga soo saarayo jannada na geynayo idinkaa naarta la idin geynaya subxaan allah nebigu calayhi salaatu wasalaam ikhsaw fiiha allah idinku fogeeya buui maxaana geynaya naar ilaahay jannadiisu nagu ballanqaaday tilka ammaaniyu ilaahay baa jawaabtaa waa ididiilo baatila qof aan iimaan lahayn oo aanan shahaadanayn oo rusushii ilaahay laayay oo wax shara mooye wax khayri aanu ka soo inuu idhaahdo jannaan leeyahay waa yididiilo faariqa qofku waxa uu yu ama uu sugayo mustaqbalka hadii camalkeedii aanu lahayn waa yididiilaa la ydhaahdaa alamaani baa la ydhaahdaa hadduu wax sugayo oo u camal falayana rajaa baa la ydhaahda amaanid uu diiday islaamku rajadana waa ogol yahay oo qofka muslimka ah, waxaa la doonayaa in an yajmaca bayna alrajaa'i waalkhawf isagoo cabsanaya inuu haddana wax rajeeyo ilaahay cadaabkiisana uu ka cabsado jannadiisana uu rajeeyo qur-aanka kariimkaah waxauuna barayaa dadka habka loo qanciyo habka miiska wadahadallada iyo dooda loogaga guulaysto qofka muslimkaah waa qof isku kalsoon waa qof xujadiisii iyo bayaankiisii haysta waa qof xaqii haysta cidda had jeer xaqa haysaana fidrada iyo abuurka caadiga ahay iyadu u heelinaya marka ha murmina ha xanaaqina ha hanjabina qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin daliilkun keenada wixii diina wixii caqiidaah wixii taariikha wixii mustaqbalka la xidhiidha iyo qaybka daliil bay u baahan qadciya oo qur iyo xadiid oo ilaahay xaggiisa ka yimi daliilkaasun keena haddaa run sheegaysa daliilkii la waayay soo run baydaan sheegay balaa buu ilahay isagaa ka jawaabay anaa tilmaamayabaa ilahay uhi kuwaas waxba tilmaana ka qaadanine man aslama wajhahu lilaahi wa huwa muxsin qofka wejigiisa ilaahay u dhiibay macnaheedu waxa weye qofka islaamay ee toosay ee samafalaha ah wa camilu saalixaati oo kale ka dhiganta man aslama wajhahu lilaah wa aamanuu halkeediibay taagantih qofka ilaahay isu dhiibay waa qofa shahaad wa huwa muxsinna wa camilu saalixaati halkeediibay taaganta qofka iimaan iyo camal wanaagsan isku daray kaasaa ilaahay agtiisa ajri u yaala janna u taala cabsi iyo muruga lahayn awliyada ilaahay bay jannada ilaahay u diyaarsanta goobtuu ilaahay awliyadiisa ku casuumaya wey weli shaytaan weeye yuhuudiya nasaara waxa ilaahu tilmaamay dhaqanka ahlulkitaabka iyo diinlaawayaashu waxa weeye in ay intay ifka joogaan isnacdabaan sida halkan ilaahay ku xusa aakhira markay tagaana way isnacdalayaan kullamaa dakhalat ummatun lacanat ukhtaha mar kastay qola naarta gasho kuwii ka horreeyey walaasheedii kalay nacdalaysa halkana ilaahay wuxuu ihi waqaalat ilyahuudu laysat nasaara calaa shay waqaalat nasaara laysat lyahuudu calaa shay yahuuddii baa waxay leeyihin kiristanku diin maayaan nasaaraduna waxa ay leeyihiin yahuuddu calaa shayin wax yarna ma haystaan diin yarna ma haystaan dagaalkaasi wuu ka dhex oogan yahay taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa way kala fog laakiin inay midaysan baad mooda goorta ay midaysan yihin ma taqaanaa waa marka islaam la waajahayo marka islaam la waajahayo yuhuudda iyo nasaarada iyo buudiiska iyo mushriga waa niman ilmaadeera niman ilmaadeerahoo qolana bariga adduunyada degan tahay qolana galbeedka adduunyada wey waa adiga arkayo diyaaradaha la ysu fuulayaa waa la ysu socdaa qaraaradaa lasoo wada saarayaa fiitoodaa la wada leeyahy mar haday muslin noqoto taariikhdu waa macruuf berigii nimankii mongoliska la odhan jiray ama tataarku dadka muslimiinta ay ku soo duuleen caasimada ay ka qabsadeen khaliifkii ay dileenay baabiiyeen dad badanoo dhowr milyan ay dileen dabcan kuwii kristanka laftigoodana hadhow may jiidinee in alla intan jumhuuriyadaha ruushka oo dhan way qabsadeen ilaa moscow iyaga kiristanka laftigoodana way baabi'iyeen haddana maxaa iyagoo sidaa u laayay kuwa reer yurub intay wufuud soo diraan ayay nimankaa tataarka ayay ka xadhig xidhanayeen dabeedna waxay odhanayeen taayadaa waannu idinka saamixi aana layseene muslimkan hortaagan aan haddana ku wada duulno haddawaa nimankii ay laayeen ayaa waxay leeyiin aanu u aan iska hor qaadno waayo waxay dareensanaayeen dadkan muslimiinta inay wada degayiin laakiin kuwan soo duulay ay iska noqon doonaan oo ciidamo noqon doonaan yihiin ilaahay wuu ku eedeeyo wuxuu ihi wahum yatluuna alkitaab dad diin sheeganayo oo kitaab haysta inay isu kala tiriyaan oo ay iscaayaan oo kitaabkooda uu xidhi waayo kitaabkooda ay ku camal fali waayaan ayaa ilaahay ku eedeeyay dadku hadday diin leeyihiin kitaabay leeyihiin culimo ay yihiin anshaxa iyo adaabta iyo akhlaaqda iyo qiyamka suubani iyaga ayuu ka soo fulaa xaq dhowrka iyagaa loogu yimaadaa karaamada marka wahum yatluuna alkitaab qof kitaabkii ahriyaya inuu ka been sheego looxtuur uu noqdo dhibkeeday leedahay kadalika qaala aladiina laa yaclamuuna mila qowlihim kuwii aan waxba garanayna hadalka yahuudda iyo kale yidhaahdeen mushrikiintiina wayse soo taageenoo waxay dhahdeen diintii nabi ibraahim annaga ayaa haysanna kacbadu dhisaanu joognaa waxaa kaloo dhan way iska xiiqayaanoo diin ma hayaan fallaahu yaxkumu baynahum yowma alqiyaamati fii ma kaanuu fiihi yakhtalifuun inkastaba ha socote ilaahay hortiisaa la tegi doonaa halkaasaana ilaahay uu ku kala xisaabin doonaa tan noocyada badan waman adlamu buu ilahay yidhi ka gardaro badan miman cidda manaca masaajid allah ilaahay masaajidiisa cidda hor joogsad an yudkara fiiha in lagu xuso ismuhu magaciis wa sacaa u dhaqdhaqaaqay fii kharaabiha masaajidadaasi sida ay u kharaabi lahay kuwaa cidina kama dulmi badna ulaa'ika kuwa maa kaana lahum umay habboonayn an yadkhuluuha inay galaan ilaa khaa'ifiin iyagoo ilaahay ka cabsanayaa u habboonayd inay galaan mase yeelin lahum fidunyaa adduunyada waxa ay ku leeyihiin kuwa noocaasi khisyun dulli walahum fi laakhira aakhirana waxa ay leeyihiin oo u sugnaaday cadaabun caiim cadaab weyn walilaahi ilaahay keligii waxa u sugnaaday almashriqu meeshay qoraxdu ka soo baxda waalmaqribu iyo meesha ay ka dhacdo fa aynamaa tuwalluu meel kasta oo dad yahow laydiin jeediyo ama ujeesataanba fa thamma wajhullaah halkaasi waa wejigii ilaahay oo cibaadadu wa idinku ansaxaysa ina allaha waasicun caliim ilaahay wax walba ka waasica oo aan meel la dhexgeli karaynin caliim wax walba ogsoon wa qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladu ittakhada allaahu waladan ilaahay baa ubad samaystay subxaanah tansiihan lah ilaahay isaga ka hufan waxa ay sheegeen balka ka kaalay oo lahu waxaba u sugnaaday maa fi samaawaati waalard waxa ku sugan samooyinka iyo dhulka muxuu ubad uga baahan yahayba kullun dhammaan waxalla wuxuu abuuray oo dhammi lahu isaga qaanituun ay mutiicuun kuwa adeecaya oo ka tala qaadanaya weeye badiicu samaawaati walard samooyinka iyo dhulka ayuu ammaamuday oo uu soo bilaabay isagoon meella ka eeganin wa idaa qadaa amran arrin marka uu go'aamiyuu xukumo fa innamaa yaquulu lahu wuxuunu odhanayaa kun ahaw fa yakuunu markaasuu ahaanaya arrinkaas oo la helayaa waaya aayaddani waxa ay ku soo degtay nimankii mushrikiinta ahaa ee nebi maxamed u diiday calayhi salaatu wasalaam beytkii ilaahay beytullaahi alxaraam ayay ka hor joogsadeen sanadii lixaad bay ahayd isagoo kun iyo dhowr boqoloo asxaabtaa wata cibaado iyo cumro u socda inay yidhaahdeen carabi ku sheekaysan maysa muxamedkii meesha laga eryaybaa iska soo galay lagama yaabo halkaasaad ka noqonaysa haddaad doonto sanadka dambe soo cumrayso laakiin waa inaannu muujinnaa inaanu awood u leenay inaanu ku celin karno rasuulkana sal allahu calayhi wasalam wakhtigaa lama amrin jihaad saa darteed buu halkaa ka noqday ilaahay baa eedeeya wuxuuhi yaa ka dulmi badan miman manaca masaajid allah cidda hor joogsata ilaahay masaajidadiisa an yudkara fiiha hasmu magaciisa in lagu xuso wasaca fii kharaabihaa u socday u orday u gucleeyey inuu kharaabo masjidkii macnaheedu markaa waxa weeyaan masjidku dee tacmiirtan dhismahana wuu leeyahay tacmiirta cilmiga iyo cibaadadana wuu leeyahay haddii la dhiso oo aan khayrba lagu soo qaadin ama wax shara lagu wado sida ay dee samaynayeen nimankaa gaaladu amaba cid ku tukanaysa iyo cid wax ku akhriyaysa aanu jirin wuu kharaabaya oo dee dhismihii faa'iido yeelan maayo marka aayaddu sababtaasay lahayd laakiin guud ahaanba waxa aayaddu ay xusaysaa masaajidadu waxaa lagu camirayaa inuu yahay ilaahay eh, dikrigiisa iyo cibaadadiisa iyo xuska alleh iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa wixii khayrlabaa lagu camirayaa marka waxaa lagu hayaa marnaba shar noqon maaye waa shay khayr leh saa darteed bay habboon tahay sida dhismihiisa loo camiray in loo camiro cilmiga iyo cibaadadiina lagu camira masjidkii eh, sidoo kale dee shayga cid waxaa lagu hayaana uu noqdo uun cibaado oo keliya oo aan xukuumadina hor joogsanin baryaan dambe maamulada caalamul islaami way iska ilaaliyaan miskaasoo waxay dhahan oo meeshaasaa la yska soo urursanayaa waxay gaadheen salaada marka lagu tukado marka haddaad islaamka marmarto jamaca u horeeyaa markuu dhammaado afarta albaabba qufu lala taagan yahay qam yaan laynoo soo fadhiisanayno xalqad layska soo abaabula iman marka waa nooc kharaaba bay noqonaysa <clears throat> waana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allahi axada wixii lagu hayoo dham ina ilaahay buu khaalis u yahay cid kale lagu wadi maayo ulaaika maa kaana lahum an yadkhuluuha ilaa khaa'ifiin umay habboonayn iyagoo cabsanaya mooy inay galaan ilaahay inay alla kacabsi inay halkaa ku hayaanbah laakiin sanaamyaal iyo kufriyaad iyo shirkiyaad iyo gaalnimo iyo say qurayshi samayn jirtee maya oo qofku markuu halkaa joogo alla kacabsi buu ku joogayaa meel wax laga xantay iyo meel dadka lagu qaybiya iyo meel dadka laga radiya meel wax laga caaya masjidku maaha haasha si kale culimmadu waxay leeyihiin tafsiir ishaariya waxay aayaddu u faa'iidaynaysaa guubaabo ilaahay ummada islaamka uu guubaabinayo uu leeyahay ulaa'ika maa kaana lahum an yadkhuluuha ilaa khaa'ifiin waar nimanka halkaa idiin diiday uma haboona inay meeshaba soo galaan iyagoo cabsanaya mooyaane nimanka iska celiyaoo cabsi geliya oo ku talagala inaad masaajidka ka xoraysaan baytullaahi alcatiiq guriga ilaahay sidii baanay noqoto dee laba sano kadib iyagoo cabsanaya ama meeshii ay soo galeen ama ay maaragtay ka baxeenba adduun iyo lahum fi dunya khizun walahum fi laakhirati cadaabun cadiim waaya aayaddanina waxa ay tilmaamaysaa walilaahi almashriqu waalmaqhrib bariyo galbeed ba ilaahay baa lehe fa aynamaa tuwalluu fa ama wajhu llah meesha u jeesataaba waa ilaahay wejigiisa in allaha waasicun rasuulka sal allahu calayhi wasalam markii uu u jeedsaday qibladan kacbada ayay wax ka sheegeenoo waxay yidhahdeen xaggaa salaadyo kagama ansaxay si kale u dhigeenoo waxay yidhahdeen bal kuwa nool garanay hadday xaggaa kacbadoodii u jeedsadeen kuwii iyagoo xaggaa baytulmuqadas u tukanaya dhintay bal salaadoodii see loo aqbalay waa bilaa salaad kuwaas waswaaska waswaas bee u fikiraya ilaahay baa wuxuu bari iyo galbeedba ilaahay baa le halkaa u jeesataanba waydinkaga ansaxaysa cibaadadu si kale waxaa dhacday asxaabtiiyo nabigu iyagoo safar ku jira inay ambadeen dhowr meelood ay u kala jeesteen ama meelaan qibladiiba ahayn subaxii haddii la arkay meelaan qibladii ahayn in loo jeedsaday oo laga yar fikirayna ilaahay baa aayaddan soo dejiy marka aayaddu waxay curdaar siinaysa qofku marka uu inuu meeshu u tukadaba cibaadadu ay kaga ansaxayso mar hadduu go'aankiisii qaatay halkii uu filayay uun labaad oo ruqsad ay siinaysaa inuu qiblada ka jeedsan karo qofka sunnaysanaya ee musaafirka ah isaguna ruqsad buu leeyahay waa labada xaaladoodee la ogolaya qofku inuu qiblada ka jeedsaday iyo marka uu jihaadka ku jiray qiblada u suuroobi weydo culimada qaarkoodna waxay leeyihin aayadda waa la nasakhayo aayaadkii la nasakhayay uba uga soo horraysaa labaatanka ahaa oo aayaadka sheegaya in qiblada loo jeedsadee soo socda juska koobaad agtiisa ayaa nasakhaya iyaduna waa mansuuq in allaha waasicun caliim wa qaaluu ittakhada allaahu waladan subxaanah nimankii gaaleed baa ilaahay welad u sugay yuhuuddu waxay yidhahdeen ninka cusayr laydhaha ibnullah kiristanku waxay yidhahdeen ciisa ina ilaahaya mushrikiintii gaaladii carbeed waxay idhaahdeen malaa'igta habla ilaahaya subxaanah baynu mar walba ku jawaabaynaa bal lahu maa fi samaawaati waalard macnaheedu waxa weeye si adag baa ilaahay u radiyey caalamkao dhan buu leeyay lahaanshaha iyo ubadnimadu isma galaan macnaha haddii adoonima meeshii ay timid uu iska leeyahay sidee ubad ugu noqonayaa cidina ubadkeeda ma addoonsato addoommay u yihiin ubad baanay ahayn weeye badiicu samaawaati walard baahi baan haynin weeye samooyinkiiyo dhulkaba kol hadduu abuuray oo uu leeyahay awooddiisu waxa weeye waidaa qadaa amran fa inamaa yaquulu lahu kun fayakuun bayna alkaafi wannuun wixii uu doonayo ahaw buu odhanaya markaasuu ahaanaya ubadkana waxaa loo samaystaa adduunyada ha iskaa duruuftaa kaala qayb qaato markaad shidhicdeed taclaanta waxa kuu taro muxuu uga baahan yahayba arrimihiisu waxay ku urursan yihin bayna alkaafi wanuun awooddiisu waa taa addoommay u wada yihiin ciduu dhalay ma jiro subxaana si adag ba ilaahay u deedifeeyey kalimaadka kufriga wallahu subxana wa tacala